alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cla sayidi اlmursaliin nabiyina muxamadi wcla aalihi wصaxbihi ajmaciin uma ama bacd allahuma ya mufahima sulaymaana fahimna wya mucalima aadama callimna ya da اljalaali wاlkraam asalaamu calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatu haddii ilaahay idmo caawa oo bisha rabiic athaani ay tahay taqriiban shan meelahaasaan filayo oo jumco ah waxaynu isku dayi doonnaa ilaahay hadduu idmo bicawnihi wa fadlihi wa ixsaanihi wa mannihi wa karamihi wa tawfiiqihi kelmad kooban oo ciwaankeedu yahay mujmalu alaadaab alislaamiya inaynu si duuduub ah oo guud ahaan u sheegno aadaabta islaamiga ah waxaa muuqanaysa dadkii muslimiinta ahaa in badanoo ka mid ah aadaabtii islaamka uu sharciyeeyey ee qofka noloshiisa ilaahay ugu tala galay hadduu soo jeedo hadduu seexanayo hadduu soo kacayo hadduu wax cunayo hadduu wax cabbayo hadduu wax xidhanayo haddii noloshiisa oo dhan jawaanibteedao dhan ilaahay ugu talagalay waxaad mooddaa inaan aad loogu baraarugsanayn aadna aan inta badan looga hadlin mawaadiic kale in laga hadlo baad mooddaa marka waxaanu rabnaa habeen iyo laba iyo saddex laguma koobi karo aadaabta islaamka laguma koobi karo laakiin suura guud oo baraarujin leh oo jawaanib badan taabanaysa ayaynu taataabanaynaa waxyaabaha meelaha qaarkood adilada siday tahay baynu u tilmaami doonnaa meelaha qaarkoodna waa ishaari doonnaa laakiin muqadimo yar baan ka si qofku si fiican ugu fahmo waxaad og allah subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi muxamed buu soo diray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh isaguuna ku khatimay alle subxaanahu wa tacaala adyaantii uu soo dejiyey oo dhan isagoo ilaahay ku khatimay diinta uu soo dhiibay islaamiyada ah addoommihiisiina taasuu ilaahay ugu taamyeelay ugu kaam yeelay nicamtiisana ilaahay ugu taam yeelay raallina uga noqday inay diinkan diin ka dhigtaan sidaa awgeed baa aanu ilaahay cidna ka aqbalaynin diin aan diintan ahayn maa kaana muxammadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin ambiyada in lagu khatimi baa alla qeexaya subxaana wa tacaala nebiyullaahi muxamed waxaa ka mid ah alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum اlslaama diina ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah ina diina allahi اlslaam diinku ilaahay agtii waa islaamka wax kale lama ogola waxaa ka mid ah waman yabtagu hayra اlslaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin allana subxaanahu wa tacaala wuxuu ku waajibiyey calaa jamiici nnaas dad idilkii iyo dhammaantii wuxuu ku waajibiyey inay ilaahay diinta islaamka diin uga dhigtaan wax kale ma aqbalaya ilahay subxaana wa tacaala markaasaa alle isagoo rasuulka ku afqabsanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi oo rasuulka hadalka inoo soo marinaya qul ya ayuha nnaasu innii rasuulu llaahi ilaykum jamiica waxaad tidhaahdaa dad yahow anigu rasuulka ilaahay baanahay idinkaana xaggiinna laykiin soo diray alladii lahu alladii lahu mulku samaawaati waalard allaha cirya dhul iyo samaawaad iyo mulkigood iska leh laa ilaaha illaa huu yuxyii wayumiitu faaaminuu billahi warasuulihi الnabiyi اlummiyi اladii yu'minu biاllahi wakalimaatihi waاttabicuuhu lacallakum tahtaduun ilahay halkaas wuxuu ku khatimay ummaddan waxaan diintan ahayn inaannu ka aqbalaynin ciddii la timaada inaannu ka aqbalaynin rasuulkuna sal allah alay waslm wuxuu tilmaamay markuu abuuray arwaaxda markuu abuuray fii caalami dar ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ilaahay hanuunkii iyo iimaankii sidaa ugu firdhiyey ciddii maalintaasi u asiibay ciddaasi iimaankay qaadatay ciddii maalintaasi aanu asiibinna waa cidda maanta iimaanka weyday ee iimaanla'aan adduunka ku noole joogta marka waxaa fadli ilaahay ah in ilaahay adiga uu kaa dhigay qof alle iyo rasuulkiisa yaqaan calayh salaatu wasalaam oo islaamnimadiiyo iimaankaas uu ku siiyey waa qiimo aad iyo aad u weyn weeyaan rasuulku xadiidka fi saxiixi muslim wuxuu leeyahay wاladii nafsu muxamadin biyadihi waxaan ku dhaaranayaa allaha nafta nebiyullaahi muxamed ay gacantiisa ku jirto laa yasmacu bi axadun min hadihi اlummah ummaddan qof ka mida aniga imaqli maayo oo rasuulullaahi muxamed iyadoo la leeyahay oo rasuul alle oo jira oo soo baxay oo risaalo wada caynkaa qof maqlaya ummaddan ka mida ma jiro yahuudiyun walaa nasraaniyun mid yahuudiya iyo mid nasraaniya miday ku tahayba umma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi dabeetana dhimanaya isagoo aan rumayn risaaladii layla soo diray ilaa kana min asxaabi الnaar hadduu saa ku dhinto asxaabu naar buu noqonaya buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh marka diinkan islaamku waxaa la yidhaahdaa marka loo fiiriyo oo la barbardhigo adyaantii ka horraysay laba qodob bay culimmadu ku ururiyaan waxay yidhaahdeen qodobka koowaad waa mutadammin lijamiici almasaalix allatii tadamanatha aladyaanu saabiqa diinkani wuxuu wataa wax alla wixii masaalix ahaa oo diimihii hore oo dhan lagu sheegay diinkani waa wataa taas waa kala mid wa mutamayizun wuxuuna kaga duwan yahay haddana janibka kale marka la eego mutamayizun calayha bikownihi saalixan likulli zamaanin wa makaanin wa ummatin wuxuu kaga duwan yahay waa diin ku haboon xilli kasta meel walba ummad kasta oo diin u habboon marka ma aha diin maxaanku idhaahdaa exbire date leh taariikh ulintihaa male isagu fii kulli makaanin wa zamaanin wa ummatin diinkan waa ku habboon yihi xaggaana waa kaga duwan yihi ayib markaasaa alle subxana wa tacaala wuxuu leeyahay waanzalna ilayka alkitaaba bilxaq musadiqan lima bayna yadayhi min alkitaabi wamuhayminan calayhi waaba sayaraeyeyba adyaantii kaleo dhanna waa waxa weeyaan waa u sidiqayaa waana maxaan ku idhahdaa saytareeya iyada oo dhanba sidaa awgeed baa diinkan islaamku waxaa la yidhaahdaa addiin اlislaamiyu caqiidaة wa shariica diinka islaamiguuhu guud marka laga eego gunta baarka sare waa caqiido iyo shareecu ka kooban fahuwa kaamilu fii caqiidatihi wa sharaa'icihi marka caqiide ahaanna waa u dhammaystiran yahay in wax lagu biiriyo uma baahna caqiide ah wakadalika jaanibka kalena sharaa'icdiisa iyo tashriicaadka siduu ilaahay wax u jideeyey uma baahna kordhin uma baahna tayayn waa sidii loo dhigay adiga raac baa lagaa rabaa bes waa diyaarsan ya'muru bitawxiid illaahi wayanhaa can ishirk ya'muru biاsidqi wayanhaa can اlkadib ya'muru biاlcadli wayanhaa can اljawr yأmuru bاlأmaanة وynhى can اlkhiyaanة yأmuru bاlwafaaءi وynhى can اlغadr yأmuru bbiri اlwaalidayni وynhى can اlxuquuq yأmuru bsilaة الأrxaami وynhى can اlqaطيicة yamuru bixusni ljiwaari wayanha can sayi'ih ila aakhir diinkaas saas u wataayo ilaahay subxaana wa tacaala u qorsheeyey marka warkiisa waxaynu ku soo ururin karnaa laba qaacido oo muhim ah oo intaa aynu sheegnay khulaasaynaysa alqaacidatu اluulaa qaacidada koowaad waxa weeye alslaamu ya'muru bikulli khuluqin faadilin wayanha islaamku wuxuu amrayaa akhlaaq kasta oo sarraysa wuxuuna nahyinayaa akhlaaq kasta oo hoosaysa ya'muru bikulli camalin saalixin wayanhaa can kulli camalin sayi'in muxuu kaloo reebayaa oo amraya camal kastaoo wacanna waa amrayaa camal kasta oo xunna islaamku waa reebaya intaasaa khulaasadiisu ay tahay ilaahay fi suurati naxli wuxuu ku yidhi ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إلهي وحلي سبحانه وتعالى ابن كثير مكو آيدة فصيريو wuxuu soo qaatay tafsiirka ibna mascuud ibna mascuud wuxuu ku fasiray buu yidhi aayadatan waqad bayana lana fi hada alqur'aan kullu cilmin kullu shayin waxaa ilaahay kitaabkan noogu caddeeyey cilmi kasta iyo hay kasta mujaahid raximahullah qudhiisa qowlkiisa wuu soo naqliyey sheekhu kullu xalaalin wa xaraamin xalaal kasta iyo xaaraam kastana waa caddeeyey markaasuu wuxuu le ibnu kaiir tacliiq buu saarayoo ama faallo kooban buu labada tafsiire mujaahid iyo ibnu mascuud buu ka warran wuxuu yidhi laakiin tafsiirka ibn mascuud baa acamu wa ashmal tafsiirka ibnu mascuud aayadda saaray ayaa caamsan isagaana shaamilsanoo gudaweyn oo micnaheedu waxay noqonaysaa qur'aankani wuxuu wataa ala kulli cilmin naaficin cilmi kasta oo naafic ah min khayri ma sabaq wa cilmi maa saya'ti wixii khayree tegey iyo aqoon iyo cilmi wixii soo socda dhan qur ka wadaa ayuu alle kaga warramay wa xukmu kullu xalaalin wa xaraamin xalaal iyo xaaraan walba xukunkeeda lagu qeexay wama annaasu ilayhi muxtaajuuna fii amri dunyaahum dadku waxay u baahan yihiin arrinkooda adduunyo diintooda noloshooda noqodkooda aakhiro wakadalika alimaam alawsaaci caalimu shaam fii zamanihi wuxuu leeyahay likulli shay ay sunna sunnaha loo jeedaa aayadda markuu fasiraya sheekh naasir asicdi raxmatullaahi caleyh wuxuu leeyahay kitaabkan waa caddeeyey wax kasta marka la leeyahay aadaab iyo akhlaaq iyo caqaa'idba fii usuuli diin wa furuuci usuusha diinta iyo furuucdeedu caddeeyey wa fii axkaami daarayn wakul maa yaxtaaju ilayhi lcibaad axkaamta adduun iyo aakhiro iyo ummadu waxay u baahan yihiin wuxuu qur-aankani caddeeyey caddayntii ugu taamsanayd alfaad aad u waadixoo cadcad macaani aad u qiimo badan markaasuu hadalka ibnusacdi tafsiirkiisa markuu soo waday hadalka gebagabadii wuxuu yidhi falamma kaana hada alqur'aanu tibyaanan likulli shay qur-aankani markuu noqday mid wax walba caddaynayo qeexaya saara wuxuu noqday shay xujo ku ah adoomaha idilkoodba fanqatacat bihi xujat aalimiin wantafaca bihi lmuslimuun ilaahay wuxuu ku jaray aalimiin iyo wixii ay xujo ah, uh, ahayd oo dhanna xujaysanayeen muminiinta iyo muslimiintana ilaahay qur waa ku anfacay fasaara hudan lahum yahtaduuna bih ilaa mri diinihim wa dunyaahum markaasuu wuxuu noqday shay ay hanuunay ku hanuunaan arrinkooda adduun iyo diintoodaba waraxmatan yanaaluuna bihi kulla khayrin iyo naxariisay khayr kasta ku gaaraan adduun iyo marka diintan islaamiyadu waa diintaas hanuunkan ilaahay uu leeyahay wahudan waraxmatan wa bushraa lilmuslimiin aayadda macnaha looga jeeda waa maxay wahudan marka la leeyahay waxaa looga jeedaa maa yanaaluuna bihi min cilmin naaficin wa camalin saalixin waxa ay diintan ku gaadhayaan waxaan haddii aan helo oo aan qaato muxuu i tarayaa wuxuu ku tarayaa alcilmu annaaficu waalcamalu saalix baad qaadatay wa raxmatan waa naxariisna waa la yidhi maxay tahay naxariistu looga jeedaa bay leeyihiin maa tarataba calaa dalika min hawaabi اddunya wاlaakhira waxaa ka dhalanaya oo maxay ah ilaahay inuu abaal iyo ajar weyn ku siiyo if iyo aakhiraba subxaanahu watacaala oo qalbigu kuu dego oo naftu hagaagto qorsho waa caynkaas wey sidaa awgeed baa ibnu cuaymiin calayh raxmatullah isagoo aayadda fasiraya laftiisu wuxuu yidhi ayuha almuslimuuna ina hada alqur'aan aladii nazla cla muxamadi sal اllah alيh wasalam kana fiihi tibyaanu kuli shayin tibyaanu kuli shayin yaxtaaju naasu ilayhi fii cibaadaatihim waakhlaaqihim waaadaabihim wamucaamalaatihim faاtaquu اllaha ayuha almuslimuuna wkhuduu min kitaab اllahi caza wajal axsana ma unzila ilaykum waxaafiduu clى اlaadaabi اlcaaliya wاlأkhlaaqi اlfaadila ila akhir اlkalaam ibn cuthaymin aleyh raxmat اllah ayib rasuulku salawaat ullahi wasalaamu calayhi ilaahay wuxuu la soo diray akhlaaq iyo aadaabtii ugu sarraysay waxaa rasuulku leeyay salawat ullahi wasalaamu calayhi akhlaaqda isagoo ka warramaya innamaa bucitu liutamima saalixa alakhlaaq waxaa la ii soo saaray uun aniga inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan ayaa ilaahay ii soo saaray ile markuu rasuulku ilaahay soo saaraya heer aan caadi ahayn bay joogeen khamri cabidda zinada shirkiga macaasida xumaanta dilka dhaca boobka wax laga sheekayn kara maahan xaaladooda waxaa la ii saaray sidaa xadiika imaam axmed musnadkiisa kusoo saare waxaa ka mid ah xadiiska riwaayaadkiisa inamaa bucitu liutamima makaarima alakhlaaq waxaa laii soo saare dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan ayaa laii soo saare ibn cabdilbar kitaabkiisa atamhiid caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay wayadkhulu fi hada almacnaa macnaha rasuulku xadiidka sheegaya waxaa soo gelaya alsalaaxu waalkhayru kulluh hagaag iyo wanaag iyo khayr dhammaantii wاddiinu wاlfadlu wاlmuru'atu wاlإxsaanu wاlcadlu fabidalika bucia liyutamimahu ilahay wuxuu rasuulku u soo saaray diin iyo fadli iyo qofnimo wanaagsan iyo samafal iyo cadaalad taasaa ilaahay akhlaaqda inuu ku dhammaystiro rasuulka uu soo diray salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh waxaa rasuulku ku dhammaystiray akhlaaqdan wanaagsan haddaba see ku dhammaystiray wuxuu ku dhammaystiray rasulku sal alay wasalam biaqwaalihi wa acmaalih aqwaashiisa iyo acmaashiisa tarkan wa ficlan wuxuu samaynayo iyo wuxuu ka tegayaba ilaa ummadiisa wadacadoo qeexanuu rasuulku uga tagay salawaatulahi wasalaamu calayhi waddadaasoo aanu ka baydhin qof bala qaadatay mooyaane sidaa awgeedba aadaabta uu ilaahay dad yahow inoo sharciyeeyey muslimiinta ah isagoo rasuulka carabkiisa inoo soo marinaya salawaatullahi wasalaamu calayh waa aadaab guud waa aadaab wax walba aadaabun fi shurbi aadaabun fi takhallii minhuma aadaab cuntada marka la cunayo marka cuntada wax la cabayo marka wixii aad cunta ee cabtay kadib aad xaajo gudanayso aadaabun fi libaas aadaab dharxidhashada ah aadaabun fi nawm aadaab hurdada ah aadaabun fi mucaamalati nnaas aadaab ummadda la dhaqankeeda ah aadaabun fi kulli shay aadaab shay kasta inuu qofku la yimaado marka haddaynu tartiibinno aadaabta akliga iyo cunista qofku markuu inuu wax cuno rabo ama inuu wax cabbo markuu doonayo nebigu sal allahu alayhi wasalam ummaddan wuxuu baray adab ay la yimaadaan aadaab ay la yimaadaan ayuu rasuulku baray oo maxay tahay inuu qofku yidhaahdo bismillaah markaad wax cabayso ama wax cunayso u fiirso bismi llahi raxmaan raxiim odhan maysid bismi llahi raxmaan raxiim salli ala muxamedna dhihi maysid bismillaahi keliyaad odhanaysaa sababtu maxay tahay rasuulkaa intaa sheegay salawatulahi wasalaamu aleyh innagu hadda salaad maqhrib tukannay haddaynu xabad afaraad ku darsannoon awar saddexba weeyaane kollay soo galnay masaajidka ma iska buuxinno halka dhiman afarta maynu buuxinno haddaynu hadda nidhaahno rakacaddu waa salaad soo laakiin haddaynu samayno afartaasi xabaddaa afaraad maxay cunaysaa saddexdii bay laqaysaa dee cunaysaa soo maaha waayo de ma sharciyeen salawatulahi waslamu alayh hadda wuxuu waana salaad ogow waa salaad haddana cid kale u tukan maysa ilahay baad u tukan haddana masaajid baad ku tukan haddana waad weyse qabtaa saddexdaadi kale cunaysaa waayo ma jirto waa baaba eber eber lagu diro eber baa soo baxaysa sidaa awgeed ba waxa weeyaan rasuulka salawatulahi wasalaamu alayh markuu ina baryay wuxuu yidhi markaad wax cunaysaan bismillaahi dhaha markaad wax cabbaysaan bismillaahi dhaha waxaa nabigu ka warramay salawatullah wasalaamu calayhi qofka aan sidaa oo dhan iyo cabidda waxaa la wadaagaya shaytaan sidaa awgeed baa bulshada qaarkeed qofna shaydaanku waa ku naaxaya gidaarkaasu la ekaanaya waayo dee wuxuu cunayo iyo wuxuu cabbayo iyo reerka iyo waxoo dhanba bisinka loo qaban maaye wuu kula qurqurinaya soo qofna bisinkaasu u qabanayaayo shaydaanku debalada waynan arkayne dadka bisinka u qabtaa weyd buu ku noqday agtiis waa ku agbaktiyey ila waa nin halkaa kuu soo fadhiyo halka aadan waxba u marinayn cuntay wax kale hortiisa ku cumaana kula socdaa kaana hadhi afka wallaanan kugu saarayn baa waxaad cuntay waxaad cabto waayo dee wax kastoo itaaliya xooga u kordhaa cidda uu lugooyadeeda ku haya waa adiga ma kugu lugoonaya soo marka qofna shaydaanku waa ku agnaaxaa qofna waa ku agbakhtiyaa marka bisinkaad u qabanaysaa cuntada iyo cabbitaanka waxaa u daliila xadiidka imaamu muslim rasuulku wuxuu ley sal alla alay slam yastaxillu acaama shaydaanku wuu bannaystaa oo wuu xalaashadaa cuntada qofku marka aanu bisinka u qaban buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi adaabta labaad rasuulku wuxuu dadka baray oo aadaab ah salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi inay ummadu ilaahay u mahad celiso marka ay cunnadii iyo cabidday cunayeen ka faaruqaan ha iska kicin markiiba alxamdu lilaahi ka baxdid oo rasuulku faa'iidada ku jirta maxay tahay rasuulku salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadidka fi saxiixi muslim wuxuu leeyahay ina allaha layardaa can alcabdi ya'kulu lklata fayaxmaduhu calayha ilaahay wuu ka raali noqdaa addoonkiisa addoonkaasi rag iyo dumar qofkuu doono ha noqdo saqiir iyo kabiir ha noqdo culamo iyo caamo reermiyi iyo reer magaal mid mid nuucu doono ha noqdo addoonkaa muslimka ilaahay raalli buu markuu cuntadii cunay kadib alxamdu u yidhaahdo wayashrabu sharbata fayaxmaduhu calayha intuu wax cabbana cabbitaan u yidhaahdo alxamdu lilah ilahay baa raalli ka noqonaya nebigu sal alla aleh rasuulku amray ummadiisa salawaat ullahi wasalaamu calayhi waa erabta saddexaad inay gacanta midig wax ku cunaan gacanta midigna wax ku cabbaan ayuu nebigu amray sal la alay wuxuu ummadda ka celiyo ka inay bidixda wax ku cunaan bidixdana wax ku cabbaan nebigu waa diid salawatulahi waslaam calayh wuxuuna arrintaa ku cilleeyey oo ka waramay shayddaankaa bidixda wax ku cunaa oo wax ku cabbaa ha ku cunna buu nebigu yihi salawatulahi wasalaamu calayh waxaa laga yaba dadka qaarkiina asraartan keenaano war labadayda gacmood aniga ilaahay baa isiiyo soo tanna iguma taalo soo tanna iguma taalo haal gacmuhu way kugu yaallaan laakiin mid waliba hawl bay leedahay soo gacantan midig waxaa loogu talagalay qofka inaad ku salaamto cuntada inaad ku cunto inaad wax ku qabsato baa loogu talagalay tan bidixdaa waa waa lagu istijoodaa hawlo kaley qabataa haddaad run sheegayso gacmuhu isku mid yihiin qofku markuu kaa hor yimaadoo ku salaamo bal bidixda udhiib adigu qofka asalaamu calaykum bidixda udhiib war naga joojiyo kuornaya gacanta bidix midigtu miya ku bugtaa maya waa isku mid labada gacmood war isku mid maaya tadaa laisku salaamaaba ku odhanaya u fiirso haddaad run sheegaysa markaad suuliga gasho midigta ku istijood madyeelsa ku sujood maysid adigiibaa haddaad run isu sheegaysid og labada gacmood inay kala hawl waana shay caqiide ah shay diin ah waa shay aadaab ah oo nebigu sheegay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi in qofkaasi daruuro ay jirta mooyaane gacantiibaa jaban ama gacantiibaaba intay hore u jabtay yaraatay oo aan afkaba soo gaadhayn ama way go'an ama waa naafo cudurdaar hadduu joo dhib ma yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha yani waxaa weeyaan fattaquu llaha ma staactum idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum wax dhibaataa ah ma laha shaygii haddii markaa qofka uu isagu cudurdaar hadduu jiro haddaan cudurdaar jirin laakiin lama ogolo aadaabta inaad raacdid ayaa la doonaya bal rasuulku sal allahu aleh wasalam ninkii cuntada ku cunayay maalin maalmaha ka ah wuxuu amray rasuulku inuu gacanta midig ku cuno isagoo bidixda ku haysta markaasuu yidhi ma kari karo hadda bidixdii baan ku qabtay ilaahay kuma karsiiyuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh gacantu bartii bay ku qalashayoo ninkii dib dambe gacantiisii waxba kuma culimada qaarkood waxay leeyin laga qaadanaya xadiidkaas in la habaari karaa qofka sunnaha badiida waxaa rasuulku aadaabtu ina baray waxaa ka mida ah salawaatullahi wasalaamu calayhi qofku inuu meesha cuntada isaga soo xigta ka cuno ya ghulaam sami illaaha ilaahay magacow markaad cuntada cunayso wa kul biyamiinik midigtaadana ku cun wa kul mima yaliik wixii ku soo xigana cuntada ka cun markaad xeedhada wax ku cunayso cid wax la cunayso marna xagga ha u boodin marna xagga ha u boodine weelka waxaa ku jira wa isku mide docda ku soo xigta ka cun cuntada waa aadaabta rasuulku sheegay salawatulahi wasalaamu calayh aadaabta taa ku xigta rasuulku ka warramay salawatullahi wasalaamu calayhi qofku markuu cuntada cuno inuu farihiisa muudsado farihiisa inuu qofku oo muudsado haddii cuntada lagu soo talagalay adiga oo intay kugu filan ay tahayna oo aad markaad noqoto inaad laasatana inaad weelkii markaa aad ka murdiso soomaalida murdinta way taqaanaa oo haddana hadaad idin idhahdo magaceed maxaa odhanaysaan murdisaa la hawl bay qabataa gaar ah oo aanay kuwan kale qaban karaynin oo si xaraga leh weelka u fiiqaysaa marka rasuulku salawatullahi wasalaamu calayhi saasuu uga warbixinayaayo wuxuu leeyahay war faraha hala muudsado faa'iidada ku jirtaa marka maxay tahay qofku waxaa laga yaabaa haddaad aragti qof weynoo farahiisa ah muudsan inaad tidhaahdid anugu farahaygama muudsado dadka qaarkii baa ku odhanayo haddaan anoo cuntada cuna faraha muudsado inaan mantagaan ka baqaya ama haddaan faraha muudsado waxaa lay moodayaa qof hadhirginoo wali baahanoo wax kale sugayo malamsanaya ama waxaasoo dhan ka bax nabiyulaahi muxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu sheegay in sidaa la yeelo sababtu maxay tahay sababtu nabigaa sheego wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh innakum laa tadruuna fi ayati idinku ma ogidin cuntadan iminka aad cunaysaan ma waxa farahaaga gaaray ee cuntada raadkoodii ah mise waxa weelka ku hadhay mise kaad cuntay saddexdaasi barakadu midka ay ku jirto ma ogid buu nebigu yuri salawatulahi wasalaamu calayh marka saddexdaba nasiibkaaga ka qaada sooma mid waad cuntay waa kugu jirta hadday baraka lahayd oo markaa iyadu ku jirtay calooshii ku jirtaa soo maha waa farahaagiyo intaadaan faraxalan muudso iyaduna soo maaha dee hadday barakadii faraha ku hadhay farahaad muudsanaysaa midna waa weelkiiyo weelka laftiisa cuntada dee lama rabo inaad hadaadan cuni karin aad sunnaha waafajiyo waxa meesha yaalla aad dig ka siiso haddaad ka cuni karti aad ka cunto waxay leeyihiin culimmadu xitaa intaad cuntada ka cuntay weelka bannaan ilaa inbaa bannaan soo maaha intaa aad wax ka cuntay fartii uu isticmaal magacaad ahayd khalaas kifaaya sunnihiima waafaqday waka waxaa rasuulku amray salawatulahi wasalaamu aleyh cuntada marka laga yimaado qaabka cuntadii la cunay ee la cabay adduunka waxa la cunay waxa la cabo iyo aakhira way kala duwan yihiin adduunka qofkana wuxuu cunay wuxuu cabo kaadi iyo saxaro iyo duuf iyo xaako iyo neef xagga dambe ka timaada iyo daaco iyo dibiraba waa leedahay laakiin cuntada aakhire ahlujannuhu ay cunaan ma laha xaako ahlujannuhu maaxa weeyaan maxaa koodaan buu nebigu yidhi oo ma duufsadaan oo maxaanku idhaahdaa ma saxaroodaan oo ma kaajaan oo xagga dambe neefi kama timaado cuntaday cunayaan xaggay aaddaa way daacsadaan hal mar unbuu daacsanayaa qofku khalaas markuu daacsado meeshan aakhiro markaad u fiirsato jannadan waxaa lagu sheegay bal qur-aanka u fiirsada oo meel guri baahi taalla ma aha intaa waxaa la sheegayaa wax faakiha ah baa laga sheekaynaya u fiirso meel baahiya taallaa hilib iyo bariis la sheegaa sideedaba soo ma hilib iyo bariis iyo moofa iyo laxoox iyo kimis meel lagu gaajaysanyaa lagu cunaa waxaan la sheegaya jannada ahi waa faakiho waa dhiregdhaxsi iyo barwaaqo meeshan waxa lagu sheegaya gurib gaajo maaha meeshu markaasaa waxaa weeyaan tan adduunku laakiin wixii aad cunto kaadiya saxaraad baa ku qabanaysa soo maha oo wa tacala waxyaabaa bini ugu nicmeeyey ka mid tahay adduunka markuu joogo sidaa awgeed baa sidee haddaba aadaabtii buu maxamed ku baray xitaa wax kale iska daa saad u kaaji lahayd saad u saxaroon lahayd saad isaga maydhi lahayd sidaad odhan lahayd buu ku baray salawatulahi wasalaamu calayh haddaanay micno ku jirin nebigu miyuu inoo sheegi lahaa waa maya gaaladu ma istijooto sidoodaba xilliga kulaylaha gaalada hadday xagga hawada kaamana nafta ilah bay ku qabsanaysa kaada iskama dhaqaan waxyaabaha la yaabka la arka waxaa ka mid baan maqli jiray indhahaygaasa waxaan saare wuu kaajayaa oo saxaroonayaa wax yaroo aan xataa si fiican xitaa warqadaha isaga nadiifin maayo buu ka soo baxaya bal biyo isticmaali maayo oo suuliyadoodu ma laha wax lagu sujoodo biyoah ma leh isticmaali maayo markuu soo baxu faraha saabun ku dhaqanaya iyo biyo bal inkaarqabu fiican u sujoodo marka hore dii marka gaaladu ma istijoogto kaada iskama dhaqdo oo saxarada iskama dhaqdo oo waa kaa islaamka sa inuu ka lunsan tahay la odhanayaa gaaladu been ma taqaano qofku markaad la ballanti ku le ballantaadu ma ti afrikaanka mase waa ti ingiriiska ballantiga reer galbeedka mase waa tii kale afrikaanka gaaladu been ma taqaano gaaladu ballanta ma baajiso gaaladu khiyaanada ma taqaano adduunka ninka ugu daalinsani waa nin ilahay ku gaaloobay subxaana wa tacaala bal adigu ii sheeg nin ka daalinsan ilaahay weynaaye waaxidka ahaa nin diiday oo dafiray ma khayr buu leeyahay waa daalimka adduunka ugu weyn waalkaafiruuna hum eesh hum aalimuun cid ka daalimsan ma jirta gaalada cid ka been badanna mama jirtaba in yaquuluuna ilaa kadiban ilaahayna wuxuu leeya been waxaan ahaynba kuma hadlaan adna waxaad leedahay gaaladu beenta ma taqaano ballaba ma yaqaanaanba ilaahay waaba ku nacladayba fabimaa naqdihim miiaaqahum lacanaahum buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala ballanka ku nacdalnay gaaladatan marka aadaabta islaamka marka laga fogaado booskii wax kalaa soo gelaya waa qofku dareemaa sidaa awgeed baa rasuulku salawat llahi waslaam calayhi marka qofku uu kor oo xaajo gudanayo saxaro ama kaadi wuxuu gudanayaba waxaa la amray dadka inuu iska asturo dadka araggooda ishooda ka fogow haddaad meeshu meel dibada ay tahay bannaan oo ayda ah haddii ay tahay meeshu meel gurina dee suulibaad iska marka asturkaasi fuqahadu waxay leeyihiin satrulcawra marka laga hadlayo baabta fiqiga ah waxaa jirta xadka asturka cawrada xadulwujuub iyo xadulistixbaab baa jira yacrifu alaba waa maxay waa maa bayna sura warukba soo maha xadulistixbaabna waa maxay maa fowqa dalik waa wixii intaa ka sarreeya marka qofkii waxaa la rabaa inuu asturkan cawradiisu asturayo ugu yaraan xadulwujuub ha is asturo oo ha qarya cawradiisa xaajo gudanaya haddii uu xadulistixbaab gaarsiiyana waa maxayna kaba sii wacante iyaduna waa ka sii fiicanta sidaa awgeed baa almuqiir bnu shucba rasuulku markii uu meesha la idhaahdo magaceeda allah mustacaan tabuuka rasuulku u socday ayaa waxaa dhacday in habeen iyadoo ay tahay rasuulku xaajo u baahday muqiira wuxuu leeyahy radi allahu tacaala rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayhi wuu iga tegey oo wuu kor tegey salawaat ullahi wasalaamu calayhi xataa tawaara cannii ilaa uu rasuulku iga qarsoonaaday salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi xadiiska buhari muslim soo saaray xadiidka kale ee imaam axmed iyo abu daauud soo saaray intaba albaani saxiixinayo rasuulku wuxuu leey man ata alghaa'ita falyastatir qofka meeshii u kortegaya yimaada ha is astura buu nebigu yidhi salawat ullahi markuu rasuulku xamaamka gelayo xaajo gudanaya wuxuu odhan jiray acuudu biاllahi min alkhubuثi wاlkhaba'if ama allahuma ini acuudu bika min alkhubuثi wاlkhaba'if labadaba nabiga sal lla alay slam waa ka sugnaata markuu ka soo baxana ghufraanaka buu nebigu odhan jiray salawatu ullahi wasalaamu calayh mararka qaarkood bismi illaahi allahuma ini acuudu bika min alkhubuثi wاlkhaba'if oo ilaahay laga magangelayo shayaaiinta sharkooda riwaayadka qaarkood bitaskiin alba way ku timid khubthi la yidhaahdo ba'da la reebo oo haddii ba'da la reebo shar bay noqonaysaaoo sharka shayaaiintan ilaahw kaa migan sida caamka mashhuurka macaalimu sunan suu ku keenayo waxaa weeye abu sulaymaan khubu in la yidhahdo ba'da la godo sida mashhuurka ah oo marka ay noqonayso yacnii shayaaiinta kuwooda maxaan ku idhaahdaa jinka iyo insiga ee xunxun waxoodaan kaa migangelayaa iyo akhlaaq xumadooda oo qofku haddaanu suuliba joogin markaa sidee yeelaya waxay leeyihiin fuqahadu wuxuu samaynayaa hadduu meel aydaa joogo dee suuliba aanu joogin marka uu dadka ka fogaado meeshii uu ku xaaja gudan lahaa uu yimaado dharka intaanu iska qaadin marada oo ayuu akhrinayaa adkaarta hadhow marka uu xaaja guto oo uu kacayo marihiisa sii daystana qufraanaka buu odhanaya ilayhin fuqahadu waa aadaabtii rasuulku ina baray salawaat ullahi waslamu aleh waxaa jirta adkaardu xadiis daciifa ku timid alxamdu lilahi aladii adhaba cani اlda wcaafaani xadiikaas waa aciif lakin isagu rasuulku salawaat ullahi wasalaamu calayhi wuxuu ummadda baray marka la xaajo gudanayo qibladan muslimiintaee qiimaha badan ee ilaahay subxaanah wa tacaala muslimkan hadduu dhintay hadduu nool yahayba qibladaa loo jeedinaya kacbadina ay ku taallo halkaa qiblada kacbadii muslimiinta ah in qofku markuu xaajo gudanayo qaarkiisa hore iyo qaarka dambe aanu qiblada xaggeeda u jeedin haddii uu fadhiyo meel bannaano ayada ah laakiin labada jihoo kale ha u jeesto haddii laakiin aad guri dhismihii ku jirtana guri dhisan dee suuligu meel dhisan uu yahayna mushkilad male bay leeyihiin culimmadu xadiidka ibnu cumar ee uu lahaa maalin baan guriga waxaan maxaan fuulay calaa dahri beytin lana guri aan leenaan dushiisa u baxayo fara'aytu rasuul lah sal ly sl alaa laminatayni mustaqbilan bibayti lmaqdis lixaajati xadiidkaasa waxay leeyihin waxaa laga qaadanayaa masale khilaaf ku jiro laakiin qowlka adilada marka la fiiriyo xoogan in qofku haddii suuli gudihii uu ku jiro suulihin uu dhisan yahay wax mushkila inaanay lahayn ummadiisa nebigu wuxuu baray salawaat ullaahi wasalaamu calayhi qaabka ay isaga nadiifinayaan kaadida iyo saxaaradu marka ay gudanayaan waana laba dariiqo waa macruuf cinda alaba ah. wa cinda fi furuuci lfiqh waa macruuf laba dariiq baa nebigu sheegay salawaat ullahi wasalaamu calayh laysaga nadiifiyo kow dariiqa koowaad almaa in biyo laysaga nadiifiyo ile biyo daahira ilaahay samadan ka keeni subxaanahu watacaala in biyaha laysaga nadiifiyo oo qofkii uu biyahaasi cawradiisii xubinkii taranka iyo meeshii najaasadu ka timi ee kale iyo meeshii najaasadu ay gaadhay uu ku maydho ilaa meeshii ay daahir noqoto qodobka labaadee qofku wuxuu isku daahirin karaa alistijmaaru walaxjaar bilaxjaar baan ujeedaa istijmaar bilaxjaar inuu qofku dhagxan isticmaalo uu ku darab yeesho ama xadaad ku sujoodo ama wax booskar gacanta geli karo oo de warqado iyo wixii la iyo waxyaabahan maanta manaadiisha ah ee la isticmaalo way soo geli kartaa oo dhan oo qofku markaa uu cawradiisii ku nadiifiyo maxaankuan wixii najaaso ah kaga nadiifiyo laakiin fuqahadu istijmaarka saddex shardi bay u dhigaan shardiga koowaad an yakuuna dalika bishayin طaahirin waa inuu shaygan aan biyaha ahayn ee aad ku istinjoonayso ee isku daahirinayso najaasada ku mayrayso waa inuu yahay bishayin aahirin munaqin shay aahir ah isla markaana wax nadiifinaya waa inuu yahay wax nadiifin kara waa inuu yahay waa inuu yahay waxyaaba badan baa dee la diidayaa oo hadda saliidda oo kale waa daahir soo maha daa tiraa saliid baan ku isjoonaya ka hor wixin baa isku malaastay soo maha dee waxba kala socon maayaan dee marka wixiinu horta waa inuu daahir yahay waa inuu haddana munaqim yahay waa inuu wixii najaasadii jari karaa gooyin karaa najaasadii waa qodobka la rabo shardiga labaad allaa yanqusa can alaai masaxaatin saddex jeer marin aad marinayso waa inaanu ka yaraanin hal iyo laba lama ogola wa anlaa yakuuna birawthin aw cadmin laf iyo saalada xoolaha iyo lafahooda waa inaanu noqon aw shayin muxtaram ama shay muxtaram ah kuma isan joon karti oo waxaa loo diidaya rasuulku habeenkii uu la shiray jinkii muslimiinta salawaatu ullahi wasalaamu calayhi hadda meeshii masaajid baaba ka dhisanoo masjiduljinni bay u bixiyeen maka markaad tagti waa arki doontaa xaramka ka sokeeya maqbarata khadiija iyo wuxuu udhexeeya xaramka masaajid weyn waddada saaran wey halkaa markuu nebigu la shiray laba jeer buu shirka la galay nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi jimanka markii u dambaysay waxyaabay ku wada hadleen waxaa ka mid ah in uu rasuulku ku yidhi annaga bani aadamka muslimiinta ah xoolaha aanu gowracno lafahooda marka dee layska qubo ayaa ilaahay wuxuu idinka muslimiinta ah idiin saarayaa cad sidii ay ahaayeen markay ugu fiicnayd halkaasaad ka dhargaysaan idinkuna inta hadda magaalada keliya inteel neef baa lagu qala maalintii ka soo qaad in lagu qala maalintii magaalada toban geela iyo laba boqoloo neefoo magaaladana waa magaaladu jinku ugu dhargid badan yahay muslimka ah marka intaasuu liqaya oo lafoodood halkaa u yaallo hilbu saaran yahay adigu waaba soo iibsataa isagu soo iibsanna waa laga yaaba meelaha ka helo waa qodobka labaade xoolahoodana waxaa calaf u ah buu nebigu yidhi xoolihiinna calaf u ah xoolaha muslimiintu ay maxaanku idhaahdaa saaladooda saalada xoolaha ay daadinayaad arkayso digada waxaa arkayso waxaa cunaya calaf u tahay maxay jimanka xoolahooda ay dhaqanayaan geelooda adhigooda lo'ooda waxaasu raamsanaya ku noolyahay sadaa awgeed marka waa laba shayoo ummad naftoodii iyo maalkoodi u ah calaf in laga najaaseeye marka lama ogola de soomaa innaga hadda haddaynu aragno qof intuu hilib soo iibsado hilibkii kaari iska marmarinaya ama saxaro waa lala yaabay oo lala dagaalamaya ama intuu beriis soo iibsado beriiskii ama baastada intuu soo iibsado ku sijoonaya waa lala yaabaya sooma haddee marka lama ogola in laga taabto laba dadka muslimiinta waxa ama shay muxtaram ah shay xurmo leh kuma istijoon kartid kuma istijoon kartid wax xurmo ahoo diinta xurmo ku leh kale kuma istijoon kartid waayahay inta aan kaga baxno taana aadaabta xagga dharxidhashada waxaa sunno ah oo rasuulku ina baray qofku markuu wax xidhanayo maryaha hoose iyo maryaha sareel midkay doonaanba ha noqdo inuu qofku midigta ku bilaabo oo gacantiisa midig geliyo intaanu bidixda gelin ama lugta hadday tahayna wax la soo gelinayo miigta geliya bidixda intaanu gelin inagu laakiin hadda funaanadaha iyo marka la gashanaya inta badan iyo garamadii madaxaa loo horraystaya marka hore soomaa sida haalibka ah laakiin waxaad isbartaa inaad midigta gacanta u horraysiiso caaisha radi allahu tacala ummuminiin waxay leedahay kaana rasuul lah sal la alay waslam yucjibuhu tayamun fii sha'nihi kullih fii tanaculihi wa tarajulihi wa uhuurihi rasuulka waxaa aad uu u jeclaa oo uu ka heli jiray oo u bogi jiray arinkiisa oo dhan inuu midigta u isticmaalo kaba xidhashadiisa fidhashada markuu timaha fidhanayo iyo markuu dahaaro qaadanayo intaba salawaat ullahi wasalaamu calayhi marka la iska bixinayana gacanta bidix baa la horaysiinaya markaad iska bixinayso sida marka aad kabahuna markaad bixinayso bidixda horaysiinaysa rasuulku wuxuu lehy salawat ullahi wasalaamu calayhi idaa labastum u fiirso idaa labistum markaad xidhataan wa idaa tawada'tum iyo markaa weysaysataanba buu nebigu lehy salawat ullahi wasalaamu calayhi fabda'uu biayaaminikum midigtiina ku bilaaba fi sunani abi daa'uud tacliiqa albaani wuxuu leey waa saxiix ayuu rsulku leh salawat ullahi wasalaamu calayh rasuulku salawaat ullahi wasalaamu calayh wuxuu ina jeclaysiiyey oo adaabtu ina baray waxa weeye qofku haddii uu mara cusub xidho inuu ilaahay ugu mahadnaqo alxamdu lilaahi aladii kasaanii thawb warasaqanii min hayri xawli minii walaa quwa inuu ilaahay baa mahad iskale maradan cusub ii sakhiroo isiiyey alxamdu inuu qofku yidhaahdo ayaa sunnaha nebiga ka mida salawaat ullahi wasalaamu calayh waxaa nebigu salawaat ullahi wasalaamu calayh ku booriyey ama ku gubaabiyey ku dhiirigeliyey inay xidhaan dharka wanaagsan ee wacanee qurxoon inay xidhaan qofkii heli kara saxaabada markii rasuulku uu ay la hadleen oo ay yidhahan rasuulka ilaahayo ina arajula yuxibu an yakuuna thawbuhu xasanan wa nacluhu xasanan rasuulka ilaahayo qofku wuxuu jecel yahay maradiisu inay noqoto maro wacan marada uu xidhanayo kabihiisu inay noqdaan kaba wacan muxuu nebigu yidhi salawatullahi waslamu aleh ina allaha jamiilun yuxib ljamaal ay yuxibu tajamul ilaahay waa alle wanaagsan wuxuuna jecel yahay isqurxinta iyo nadaafada iyo wanaajinta ilaahay waa jecelyahy subxaana wa tacaala markaasaa nebigu wuxuu tilmaamay qofku hadduu xaragoodo kaba qurux badan iyo maryo qurux badan hadduu xidho inaanay kibir ahayn oo kibirku waxaa weeye buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wa bataru lxaqi wa qamdu nnaas xaqi marka laguu sheego iyo dadka oo la quursado taasaa kibira ah. laakiin kibir ma aha maxay in qofku xaragoodo oo labisto ayaa nabigu tilmaamay salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaa rasuulku ummaddiisa uu ka xarimay salawaatullaahi wasalaamu calayhi labka ummadda kuwooda ragga ah ee labka ah inay dahabka xidhaan dahabkaasi ha noqdo kaatun iyo fargashi ama ha noqdo silis gacanta surka lagu xidho iyo cunaha ama ha noqdo shuuliyo gacanta la gashado ama ha noqdo saacad iyo wixii la mida rasuulku waa ka xarimay salawatullah asalamu calayh waxaad arkaysaa waxyaaba la yaabka nin dhallinyaro ah oo u badan qaarkood qaarkood dhallinyarta qaarkood waxaad arkaysaa nin dhallinyaro ahoo faraha labadaa farood xinaystay war xinaha iyo dahabka iyo sidiisaba yaa loogu talagalay mataqaana adiga nin boqolow waa tahay inaad waxa isku kaabkaabto iyo naashnaash uma baahnid ninkaasaatee boqolowgaoo meeshuu doonna maray meeshuu doonna ka dhacayo oo waa ninka laysu naashnaashee loo xaragoonaya waa adiga adigii lagu xaragoonaya haddaad wixii dumarku ku xaragoonayeen ku qabsatid warcaana waay xaggee u adiga waxaan xinnahan dumarku iyagaa loogu talagalay inay faraha marsadaanoo dahabka gashadaanoo waman yunasha'u fi lxilya wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin dooda iyo hawkaa iyo xaajada iyo garta iyo hadalka kuma adka dumarku raggaa kaga aftahansan laakiin xagga isnaashnaashka iyo qurxinta iyo isqorqoridda iyo waxaas barnaamijkaas dumar baa loogu talagalay cidda barnaamijkaas wada ee maxaankuraa laleeyahay kii alla calaf ugu daray way sooma hade marka adiga dumarka ha ku qabsanin xinahoodii iyo ha ku qabsanin waxaa garanaya waa gabdhowri siddeetankii waxaa jiri jiray kuwa la yidhaahdo biid biid baa jiri jiray biid odayaashaa garanaya timihii la bixi jireen hadda tima in lala baxa maaragti waa horaa lala bixi jiray timaha tima aafra la yidhaha lala bixi jiro intaa leeg surwaal la yidhaahdo alfanta baa la qaadan jira oo qofka nag kaloo kaga dhegan lowyada wixii ka hoosayna balballaadan baa la qaadan jira qofku ciddidaasuu la bixi jiray ciddidaa intuu la baxo intaa la ekaysiiyo ayuu xinayn jiray markaas lagu dacaa'idan jiray ile gacantan bidix waa la isticmaalaya xamaamka moogta intuu suuliga galoo soo baxo ile ciddiduu waa waxbaa markaa ku jira soo buu hadhuu odhanaya maxaa soo uraya uf cididaana u buuxda maxaa soo uraya uf buu isagaana dee maxaan ku idhaahdaa waa ciddidan uu la baxay baa nijaasadu dhex fadhida marka ciddiyahan iminka lala baxayo aad arkayso ile maxaanku nijaasadii bay qaadayaan soomaa markaasuu wuxuu odhanaya maxaa soo uraya dee adaa soo uraya maxaanku adaa gacanta buuxsaday marka waxaa la rabaa qofkii inuu maxaan ku idhaahdaa waxyaabahaas inuu ka fogaado bal u fiirsada xadiidkan fii sunan nasai ibnu maajah min xadiii cali wuxuu leeya cali ahada rasuul lahi sal اlah alيه wasalam xariiran bishimaalih wadahaban biyamiinih rasuulku salawatulahi wasalaamu alayh xariir buu gacanta bidix iyo gacanta midig dahabkii iyo xariirtii buu saa u kala qabtay soomaalida waxay ku mahmahdaa waayeel hortiisa caano loogu badxaa hortoodu rasuulku ugu caddaynaya bidixdii iyo midigtii buu dahabkii iyo xariirtii ku hayaa waa majmac saxaabadu fadhido wuu la hadlayaa muxuu uma rafaca bihimaa yadayhi labada gacmood buu sare ugu qaaday inna haadayni xaraamun calaa dukuuri ummatii labadaa ma u jeedaan waa dahabka iyo xariirta ogaada ummadayda raggoodu waa ka xaaraan ma xidhan karaan xillun liinaafihim dhadigooda waa u xalaal dhadigoodu dahabna waa xidhan karaana waa u xalaal laakiin raggu waa ka xaaraan buu nebigu yiri salawatu llahi wasalaamu albani xadiidka sunan nasa'i iyo ibni maajah wuxuu waa saxiix labadaba ayib rasuulku salawaat ullahi wasalaamu calayhi xagga labiskaynu ku jirnaa weliye waxa uu ku hanjabay oo rasuulku ugu goodiyey qofka maradiisa canqowga ay ka hoosayso hadda caalamkii waxaad mooddaa muslimadda muslimkaah gaalada iga wadhaaf nijaaste ummadda muslimka ah waxaad mooddaa cagsi wax isu bedeleen oo ninkii ragga ahaa hadduu macawuus ama khamiis ama sirwaal xidhanayo waxaa la doonayaa inuu maryihiisa canqawga ay ka sareeyaan inay canqawga ka sareeyaan qofka dumarana waxaa la doonaya in cagaho adimadoo dhan u qarsan yihiinoo maradu ay daboolan tahay bilcakis weeye raggii saraawiishii dhulkaa la jiidayaa macawiistii dhulkaa la jiidayaa khamiiskii dhulkaa la jiidaya cid alla naxariistay mooyaane dumarkiina waa tafaxayteen maryihiibaa kor loo qaatayoo cagahaaso dhan baa wada muuqanaya waa bilcakis arrintaa rasuulku salawat ullahi wasalaamu calayh wax sahlan baad moodaysaan in marada canqowga laga hoosaysiiye waa shay aad u adag waxaa rasuulku yidhi alaaatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama saddex qolo ilaahay maalinta aakhiro hadal kula hadli maayo walaa yanduru ilayhim il naxariis lena ilaahay ku eegi maayo walaa yusakiihim ilaahay dahiri maayo wax maalinkaa dheefa la siin maayo walahum cadaabun aliimun cadaab xanuujiyayna leeyihiin saddex jeer buu kelmadda ku celceliyey